بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من سار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد باب علامات الرفع waxaynu cashirkeenna ka bilaabi doonnaa in sha allahu tacaala calaamaadka rafcuhu uu leeyahay inta aynaan culima cashirkeenna u gelin su'aalo ayaynu iska weydiini icraabka waxa loo yaqaan alicraab waxaan filayaa gruubkeennii sheekh maxamed iyo maxaanku idhaha axmed sheekh axmed maa huwa alicraabu luqatan sheekh istaago icraabka noo sheeg luqadda wuxuu yahay maa huwa alicraabu luqatan icraabka noo sheeg waxa uu yahay icraabku luqa ahaan sheekh icraabka ataxsiin maxaa ka mid a ataqyiir maxaa ka mid a haye bal ataxsiin haddaan jazaak allahu khayr isilaaxa culimada maxaa icraab la yidhaahdaa miyaa tacriifini mise waad ii qaybin laabud icraabku tacriifkiisa marka aan u baahda istilaax ahaan laba madhab waa inaan sheegaa madhab lkuufi iyo madhab lbasri haye madhab lkuufi muxuu yidhi kelmadda aakhirkeega isbedelka ku dhaca icraaba okay oo kelmadda aakhirkeegu marna alif buu noqoni marna ba marna ta miya ha xarakada inaynu ka tagna maaha markaa eeg waa kelmadda xarafka ugu dambeeya xarakadeedu isbedelka ay samayso ay yidhahdeen ma la arki karaa mise lama arki karo isbedelkaa lama arki karo isbedelka waa kuufiyiintu sida ay qabaan hadda waay besrigu muxuu qabaa maxaa icraab la yidhaahdaa waa kelmadda xarafka ugu dambeeya xarakada uu leeyahay xarakada uu leeyahay ee laakiin dee xarakadu ta isbedbeddasho ah xarakadaa lafteeda icraab la yidhaha oo ama godaalkaa ama kordhagaah ama hoosdhigaa ma la arki karaa basriyiintu siday qabaan icraabka waa la arki karaa si wanaagsan waayahay imisuu icraabka u qaybsamaa afartaa noo tiri hay rafc waa ko wa nasbun waa laba wa khafdun waa saddex wa jasmun waa afar si wanaagsan ismiga icraabkaa imise ayuu ku leeyahay oo imise ayuu icraabka ismigu ka qaataa saddexdaa ii sheeg waa rafcun wa wa jasmun haddaba waxaa jira afarta icraab mid ficilkoo qurhi leeyahay bal ii sheekaa bal hadda u fiirso mid ficilkuuni leeyahay baa jira baynu nahay waa jasmada maasha allah miduu ismiguuni leeyahay baa jirta iyaduna waa maxay waa khafdaha ama jarka laba la wada leeyahay baa jire waa maxay nasbaha iyo rafcaha guruubkaasi waa guruubkii u horreeyey ee isa soo diyaariya ayaan filaya jazaakum allahu iska fadhiisa sheekh axmed xaggeennan waxaa insha allahu tacaala maxamuud yuusuf miyuu fadhiyaa maxamuud casharka macnaha ugu fudud ee lagaa rabo noogu soo macne istaag codkana kor u qaad ardaydu ha ku maqlaan haddaad meel jebiso iyo haddaad meel saxaysaba waxaan doonaynaa baabulicraab inaad macno yar oo fudud oo deg dega aad inoo saarto ayaan rabnaa ha waad macnaynaysaa un bes sheekh takyiiru isbedel maa tidhi may takyiir ma macnayn kartaa markaa takyiir dul marayso kelidii iigu celi sheekh mar iigu celi halkaa waxbaan ka dhadhansadaye alcraabu icraabku hee hee waxaan maxamudow ku xasuusinayaa ereyga tagyiir waa mudaaf ereyga awaakhirna waa mudaafun ilayhi ereyga awaakhir waa mudaaf ereyga alkelim waa mudaafun ilayhi ilaa inta mudaafun ilayhiga u dambeeya aad gaadhaysid ma macnayn kartid baan isku shayga ha macnaynin tagyiir keligii ha macnaynin awaakhirna keligeed ha macnaynin alkelimna keligeed ha macnaynin laakiin isku daroo markaad wada dhammayso ayaynu u baahannaha inaad macnayso haye si wanaagsan sheekha laba meelood baan halkaa ku qabsannay shalay toole maxay kala ahaayeen labadii meelood ereyga tagyiir amarku yidhi tagayur baa ka fiican haye axwaal baa ka horeeyo awaakhir axwaal inaga horraysiiye wey sheekh maxaan sheekha taqyiirkiisa u diidnay oo taqayur aynu u qaadanay maxaa doorina taqyiir waa doorin haye tagayurna waa doorsoon yaa saxa markaa in la siiyo doorsoon baa sax oo sheekh maxaad ku dooratay doorsoonka alicraabu icraabku huwa isagu waa taghyiiru awaakhir ilkelim kelmadaha aakhiradooda dambe ma doorsoonka ku dhaca ayaan idha mise doorinta ku dhacda doorinta doorsoonka ayaan odhanayaa doorsoonka maxaad u qaadatay markaa limaada akhadta ataqayub oo doorsoon aad u dooratay haa qofka ayaa iskale waa tilmaan qofku leeyahay taqayurkuna waa tilmaan kelmadu leedahay icraabkana waxaa la og yahay waxa iska leh inuu kelmad yahay dee kii kelmadda ha sheego oo taqayur ah oo yaan taqyiir la sheegi saw sidaa ma aha jazaak allah khayr inoo sii sheekh hayay sheekh likhtilaaf iskhilaafka baa tigi miya likhtilaafi eh kala duwan ikhtilaaf maa la macnayn karaa keligii sheekh waa mudaaf meesha la soco eeg likhtilaaf waa mudaaf ha isku macnaynin mudaafulileygiisa raaci lama kala reebo mudaaf iyo mudaafuliley daakiladu waa sifee ka reeb ilain alcawaamil albay wada tahay oo al wataa mudaaf ma noqon jirin haye haye halkaasaad macnaha ka bil cawaamisha iskhilaafkooga haye gelaysay shukran wa aqsaamuhu iisii wad ah, godaal ka daa rafcun af soomaali uma garanayne waa rafcun iska dheh rafcun waa rafcu af soomaali uma garanayno haddii aynu nidhaahno af soomaaligiisa la sheego waynu macnaynayo waa afar qodob baan doonaya rafcun markaad maqasho waa godaalka iyo wowga iyo alifka iyo nuunka afartaasaa rafca laysku yidhaahdaa kolkaa rafcun markaad marayso haddaad macnee isleedahay waa inaad tidhaahdo godaalka qayb ka mida wowga qayb ka mida alifka qayb ka mida nuunka qayb ka mida afartaasaa rafca la yidhaahdaa laakiin godaalku waa damade nabun eh? may nasbunna waxa wey shan qaybood nasbu nasbo iska dheh waayo af soomaali koobsada oo ereyga nasba ah soomaaliba ma dejinin nasbun waa nasbun baad odhan haddii lagu yidhaha maxaad uga jeedaa dee ereygii soomaali kumaadan macnaynine shan qodob baa nasbe laysku yidhaahdaa waa kordhiga qayb ka mida hoos dhigga qayb ka mida ya-da qayb ka mida alifka qayb ka mida xadfunuunka qayb ka mida shantaa ah. ayaa nasba haye waa sax iyo jasmo si wanaagsan ha waad sii wadaysaa sheekh waad inoo dhammaynaysaa eg min daalika kuwaa la soo sheegay markaad tidhaa weli mintii maadan macnaynin falil asmaa'i asmaada waxa u sugnaaday min daalika waxaa la soo sheegay markaad tidaa mintii maadan macnayn waa inaad minta macnaysaa min daalika waxaa la soo sheegay waxa uga uga waa meel ay wax ka imanayaan mintu eg min daalika waxaa la soo sheegay waxa uga sugnaaday ugada ha ka tegin ilan waa mintii baynu doonaynaa ereyba ereysu ugu beegmayo haye fililasmaai hee dee laamka macnee laamka ku jiraa milkii buu sheegayaa felilasmaai waxa u sugnaaday dheh sugnaanshu waa laamka macnihiisu felil asmaai waxa u sugnaaday sax reebidii haynaga walaa jazma fiiha jazma kuma jirundhe haye sax jazaak allahu khayran sheekh aad iyo aad baad u mahadsan tahay intaasoo dhood baa ku soo eegayayoo ninkastaa inoogu soo macneeyey waxaan u malaynayaa hal arday baan doonaya oo si yaroo fudud inoogu soo macneeyoo kale eeg maadaamoo kitaabkeennani uuna laylis lahayn waxaynu ugu talagalnay laqmada saxda ah iyo macnaha saxda ah inaynu ku keenno sheekha iyo isyartaag sheekha dambe بكرة جهة متين جلسة أو تكبير عن بكرة غير الجلسة halkaa in yar adigoo iga raaliya lafdan jihatu lafdi ka gelaysay baa tidhi haddii ka gelaysaan idhaahdo lafdan tan waxa tamiis uga dhigtay daakhilada waxaana la doonayaa lafdan ay ka doorsoonto kolka lafdantu waa tamyiis laakiin doorsoonkii takhyiir aha ayuu ku xidhan yahay icraab badan baa ku jire lafdan uu ka doorsoomo lafdan ay ka gasho eeg hadda way kala duwan tahay lafdan xagga lafdiga ay ka gasho iyo lafdan xagga lafdiga ay ka doorsoonto haye ka soco sheekh ذلك أرق روح رسلا فرق روح رسلا والنصب نصب رسلا والخفض خفض رسلا ولا جزم فيها جزم ونصب معناها أسماء ولا جزم جزم فيها كما دhex jiro صح فيها dhexdeeda ma aha haye وللأفعال حاجة من ذلك روح رسلا الحركة والشيء welilafcaali waxa u sugnaaday haye من ذلك أرق روح رسلا رفع رفع رسلا والنصب نصب رسلا والجزم جزم رسلا ولا خفض فيها وخفض فيها عشر رسلا eeg walaa khafda fiiha afcaasha wax khaftiya uma sugnaan maaha eeg sugnaanshuhu laam weeye halkaa wax laamoo ku jira maad arkaysiin walaa khafda wax khafdiihi fiihaa afcaasha dhexdeeda ma aha oo kuma dhex sugna eeg walaa khafda fiiha afcaasha khafda kuma dhex sugna wey laakiin uma sugnaanintu waa macno kaloo dee soomaaligeeniya sheekh iska fadhiiso shukran waxaan ardayay aad iyo aad anigu u jecelahay macnaha yarigu inoo duuban yahay inaan kitaabkan aad u soo macnaysiin sida aynu u macnaynayno hana u arkina sida loo macneeya inay nasiib tahay oo nin intuu dhagax tuuray halkaan ku dhuftay ku dhufo kule inaan ahay hamoodin qaaciide la yaqaanaan raacaya qaacido la yaqaan oo ah ayaan raacaya wax nasiiba ma aha dhinacaa doonto kaga dhufana ma aha meeshu kolka ereyga markaad soomaaligiisa sheegayso sidiisa inaan si uu yahay inaynu u sheegna la qaatay halkaa mas'alada falil asmaa'i waxaa u sugnaaday sowma lihin sidaa ay u badan yihiin rag badani waxa ay aad u jeclaystaan in la yidhaa falil asmaa'i asmaada waxaa u in laga daayo falil asmaa'i buu u in yar baa udhaxaysa intaa yaree udhaxaysa marka mubtadiya khabarka gaadhno ayaynu isla eegi doonnaa insha allah eeg af soomaaligaagan waa inaad icraabtaa waxaa la yidhahdaa ninku ilaahay shimbiraha codkooga icraabo naxwe ma yaqaan maad maqasheen hadalkaa shimbiraha codkooga ilaahay qofku icraabo hadal ma yaqaanba icraab naxwe ma yaqaan bay odhan jireen nuxaadii hore waa cashar aynu la dhigto oo ku jira waa shimbiraha codkoogu waa cashir naxwaha ku jira kolley matniga alfiyada wuu ku jiraa alfiyatulmaalig matniga waa cashirahaan ka mida wey baabu macrifati calaamaati icraab culimo ilaahay khayr ha idin siiya bal haddayla eega wax yar baynu halkan maanta cashirkeennii hore iyo cashirkan intaynaan gelin laynooga baahan yahay inaan yaro fahno kelmadda lagu hadlaa imisay u qaybsantay sidaynu soo sheegnay saddex bay u qaybsantay saddexdaa bal sheega inay ismi tahay iyo inay ficil tahay iyo inay xaraf tahay kelmadu waa saddexdaa sawcaynkaa ma aha waa imisaynu nidhi kelmaddu waa ismi iyo ficil iyo xaraf sheikheenu kalaamkaa u qaybsamay wayna soo lahaa inana kelmaddaa u qaybsantay baynu lahayn ismigu keligii saddex buu u qaybsamaa ficilkuna keligii saddex buu u qaybsamaa xarafkuna keligii saddex buu u qaybsamaa waa imise kelmadda qaybaheega guud markaa kelmadda qaybaheega guud waa imisa sagaal weeyi kelmaddu qaybaha guud ay leedahay markaan doonayno ismigu keligii waa saddex ficilkuna keligii waa saddex xarafkuna keligii waa sadex sagaalbay kolkaa kelmad saddexda ficilku ismigu uu noqonayo ila eg iska yaro qoro haddaad doonto sadexda ismigu uu noqonayo ismi daahira ismi daahira inuu ismi daahira yahay dhammaan culimada halkaa fadhida magacyaantoodu waa wada ismi daahira maxamed iyo ali iyo yusuf iyo ibraahim bal abtirsiintaado un dhani waa wada ismi daahira haddaad macallin tahay bal liiska aad ardayda ama habla ha ahaadaan ama inama ha ahaadaane liiska aad haydasoo dhani waa wada ismi daahira ismi daahira baa la ismi daahira maxaynu nihi loo yaqaanaa ismi daahira dhammaan magacyaanteennu waa ismi daahira qodobka labaad ee ismigu uu u qaybsamaa waa ismi damiira ah, damiir waa baronownka wixii la odhan jiray ama magacuyaalka wixii la odhan jiray damiir maxaa la yidhaha ka kalena baynu nidhi waa damiir oo ismiga ayuu ka tirsanya damiirku waa qayb ismiga ka mida damiir waa asmaada ayuu ku jiraa damiirku sidaan ognahay waa aniga iyo annaga iyo adiga iyo idinka iyo iyaga iyo isaga iyo waxyaabaha noocaas oo kale ah ayaa la yidhaahdaa damiir waa labiyo toban damiir sidaynu ognahay waa ana iyo naxnu iyo anta iyo ant waa damiir waa ismiga qayb ka mida waa lixdan qaybood kitaabkeennii horeen dhammaynay lixdan qaybood baa inoogu qornaa oo damiirkaasi uu u qaybsamayay laakiin insha allah keenani dee uu ka hooseeyaayo lixdanka qaybood waxba ku arki mayno qaybta labaad waa damiir qaybta saddexaad waa ismi mubhama ismi mubhama saddexdaasuu ismigu u qaybsamaa inuu yahay ismi daahira xaggeed iiga tusaalayn haddaanku si itusku idhaa ismi daahira culimmada meesha fadhida oo dhan magacyaantoodu waa wada ismi daahira iyo inuu yahay ismi damiira xaggeed ka keeni damiirkana waa ana iyo naxnu iyo dee damiiradii la yaqaana anta iyo anti iyo iyo inuu yahay ismi mubhama ismiga mubhamkii waa ismu ishaare kitaabkeennii hore boqol iyo labaatan qaybood oo ismushaaru leeyahay baan ku sheegayna boqol iyo labaatan qaybood oo ismushaaraha ah iyo ismi mawsuul waa ismi mubhama un iyo haadihi iyo haaulaai iyo inta badan ismushaaraha nacaska lagula hadlaa bay yidhaahdeen nacaska ayaa lagula hadlaa ismushaaraha markaas sida caadigaa loo hadla mar kaste ma aha waa inta badan waa nukadka uu faa'iiday haada haadaa haddii la dhaho lagu fiiqaya waxay ka dhigan adigu wixii farta lagu saaro uunbaad fahamtaa soo soomaalidu ma tidhaa doqon qalin far weyn baa wax loogu qoraa anfarta kuu saara weeyaan adigu wax kale ma garatide wixii ku hor joogun baad garataa kolkaa ismu ishaaraha haadaa iyo ismi mubhamaa laysku yidhaahdaa culima horta ismigu saddexdaas uu qaybsamay ii sheega saddexdaa ismi daahira ismi damiira ismi mubhama waa saddex saddexdaa uu ismigu u qaybsamay waxa mucrab noqda ismiga daahirkaa ah oo qura mucrab yaa noqda saddexdaa markaan doonayno mucrab yaa noqda daahirka ayaa mucrab noqda mebnina yaa noqda labada kale labada kale waa labadee ismigu hadduu yahay damiir iyo ismigu hadduu yahay mubham labadaasiba waa mebni ismigu damiir iyo mubham hadduu yahay waa mebni waxaan u malaynaya inaad ila fahantay damiirku waa mebni mubhamkuna waa mabni daahirkuna waa mucrab waxaynu u nimid ficilkii bal hadda ii kaalayaad ficilku saddex buu u qaybsamayaa ficilku inuu yahay ficil mudaaric iyo inuu yahay ficil amar iyo inuu yahay ficil maadi ficilkuna unima saddexdaa qaybood ayuu ka koobnaanayaa saddexda qaybood ee ficilkuna waa noocaa inuu yahay ficilku ficil mudaaric iyo inuu yahay ficil amar iyo inuu yahay ficil maadi mudaarica markaan doonayno haddaan akale ka keenayo maxaan odhan akale mudaariceega akale mudaariceega sheega dee culimo ya'kulu amarkeegana kul maadigeegana akala saddexdaa ficilku uu u qaybsamay maadiga oo dhani waa mebni amarka oo dhanina waa mebni maxaa mucrab noqonaya ficilka saddexdiisii mudaaric welibana laba nuunood ka badbaaday nuunu tawkiid iyo nuunu niswe ka badbaaday ayaa mucraba saddexdaana mudaaricoo qudhaa mucrab ka noqday xarafka bal hadda ii kaalay xarafka aynuu nimaadne xarafka marka aan doonayno saddex buu xarafka u qaybsamaa horta xarafka gebigiisuba waa dhowr iyo toddobaatan kelmadood waa la qaybi karaaba dhowr iyo toddobaatan kelmadood weeye xarafku maalinta kitaabka aan dhammayno haddaan eegno oo inta xifdisan tahay aad is eegtid konton xaraf wax ka badan baad kitaabkan ku xifdiy konton xaraf wax ka badan baad kitaabkan ka faa'iidaysani kolka wuxuu kaaga baahan yihuun habayn yar xarafku waa wax soo noqnoqda laakiin usuushiisu waa dhowr iyo toddobaatan baa la yidhaahdaa xarafku saddex buu u qaybsami inuu yahay eg xarafku gooni iskuma taage e, horta kelmad buu raacaa ama ficil buu raacaa ama ismi kolka xarafku inuu yahay mukhtasun bilismi mid ismiga ku gaara oo ismi mooyaane wax kale aan raacaynin waa sida xuruufuljarka oo kale iyo inuu yahay mukhtasun bilafcaal mid ficilka u gooniya oo kaka dambeeya uu ficil u noqonayo ficil uun uu noqonayo wax kale uuna noqonaynin waa sida jawaasimta lam iyo lam iyo ama nawaasibtaba iyo inuu yahay mushtarak wax ficilkana raaci kara ismigana raaci kara sida hal oo kale hal ataa cala linsaan ama fahal antum shaakiruun hal ataa ficil bay hashaasi ku xigtaa fahal antum shaakiruunna hashaasi antum damiira bay ku xigtaa xarafkii saddex buu haddaba u qaybsamay mukhtasun bilismi mukhtasun bilficli mushtarak saddexduba waa mebni saddexduba waa mebni haddaba culimo waxaad ii fiiri sagaalkii kelmaddu ay u qaybsantay sagaalkii kelmadda maxaa mucraba maxaase mebniya bal halkaa ila eega kelmaddu saw sagaal ma aha shaki maynaga hayaa inay sagaal tahay ismiga kelidii saddex buu ahaa ficilka kelidiina saddex xarafka kelidiina saddex buu ahaa imisay isku noqotay markaa sagaalkaa ay kelmaddu u qaybsantay sagaalkaa kelmaddu ay u qaybsantay imisaa mucrab noqday laba qura ayaa mucraba imisaa mebniya sagaalkii laba markaad ka jarta maxaa soo hadhay toddoba haddaba su-aasha aan isweydiinaya waxa weeye mucrab iyo mebni baanaan kala garanayna maxay kala yihiin mucrab iyo mebni maxay kala yihiin labadan erey waxana waa mucrab baa tidhi waxana waa mebni baa tidhi maxaad uga jeedaa mucrab iyo mebni culima mucrabka waxaa loo yaqaanaa kelmada laba xarako kala duwan qaadan karta mucrab maxaa loo yaqaanaa baynu nidhi kelmaddu laba xarako oo kala duwan hadday qaadan karto mucrab baa la kordhow iyo hoos dhig ama kordhow iyo reebniin ama kordhow iyo godaal ama hoos dhig iyo godaal hoos dhig iyo kordhow hoos dhig iyo reebniin laba xarako oo kala duwan haddaad kelmada ku aragto inay mucrab tahay ogow mabni maxaa loo yaqaanaa kelmada xaraka qura un weligeedba sidata xaraka waaxida unbaa weligeed lagu arkay iminka haddaad eegto hal ereyga hal ah weligii uu reeban yahay uun meeshaa doonto mari bal haaulaai waa ismi ismu ishaaro ahe ismi mubhama weeyaane meeshaa doonto mari haddaad faacil ka dhigto jaaa haaulaai unbaad oo faacilka sawkii la godi jiray war waa mabni dee kani kol hadduu mabni yahay ina isma bedelayo jaaa haaulaai haddaan mafcuul ka dhigo oo kii la arkayay aan ka dhigo ra'aytu haaulaai hoos dhigga unba iska sidani haddaan xaraf jaar ku daro marartu bi haaulaai xarakadiisu isma bedelayso culima mebniga maxaynu nidhi mebniga maxaa loo yaqaanaa mebniga mebnigu waa waxa xarako keliyaas carabiga qaata mucrabkana maxaa loo yaqaanaa mucrabka waxa laba xarakoo kala duwan qaadan kara ayaa mucrab la yidhaah haddaba mucrabku waa imisa waa laba sagaalkii yaa mucrab noqday sagaalkii kelmadda labaa mucrab noqday sagaalkii kelmadda yaa mebni noqday toddobaa mebni noqotay mayla socotiin cashirkan icraabta iyo calaamaatulicraabku haddaba sagaalkii imisku ka hadlayaa ma toddobadii mebnigu ka hadlayaa mise labadii mucrabku ka hadlayaa labadii mucrabkoo quraan ka hadlaynaa markaad leedahay waxbaa marfuuc noqda ama aad leedahay waxbaa mansuub noqda ama aad leedahay waxbaa majzuum ah ama waxbaa majruur ah mahfuud ah waxaad u jeedaa un laba labadii aynu naqaanay ee ficilka mudaaric iyo ismiga daahirka a ahaa labadaasun baa la doonayaa in laga hadlo culimo cashirkeenani muqadimuu u baahnaanaya waan la soconnaa weli maynaan taaban kitaabkeenni muqadimadani waa inaan ogaana halku ka hadlayo wax halkay ka hadlayaan waa inaan ogaanaa haddaynaan ogaanin oo icraabtaa un lagu macneeyo weligaa garan maysid casharkaagani dhinacuu ku saabsan yahay waxaad ila eegtaa culimo ismiga daahirkaa ah, sawma haysid ismiga daahirka ah sawma cunab maaha ismiga daahirka oo cashirkan laga hadlayo maaha ismiga daahirkiihi ismiga daahirkii saddex buu u qaybsamaa ismiga daahirkii muxuu u qaybsamaa ismiga daahirkii wuxuu u qaybsamaa saddex saddexda u qaybsamaa waxa weey inuu mufrad yahay wax keligiiya iyo inuu musanno yahay wax labaah iyo inuu jamac yahay wax laba ka badan saddexdaasaa ismiga daahirkaa loo qaybiya maxaa la odhanaya waxa keli ku tusa waxa keli ku tusa maxaa la odhanaya waxa keli ku tusa maxaa la odhanaya mufrad baa mufrad waxa laba ku tusana maxaa la odhanaya hadda luqooyinku ma leh labada af carabigunbaa le la soco af soomaaligu xataa ma leh waayo af soomaaliga waa qalin iyo qalimo waa nin iyo rag wax u udhexeeya ma garanaysaa nin iyo rag af carabiga waxaa jira wax nin iyo rag udhexeeya ninku hadduu keligii yahay waa rajul hadduu rag badan yahayna waa rijaal hadduu laba yahayna waa rajulaan rajulaan adag af carabiga ayaa la gaar ah muanaha muanaha sooma arkaysiin af carabigaa la gaara afkani waa af cilmiyaysan musannaha yaynaan diidin ilaahay qaabku inoo abuuraaba musanaa sida laynoo abuuray ma arkaysiin imise indhood baad leedahay warmayna musana ahayn dhagahaaga ka warran gacmahaaga ka warran lugahaaga ka warran imise waalid baad leedahay ma aabbiyo hooye mayna ku dhalin aabbiyo hooyaa ku dhalay eeg cirkiyo dhulka maalmuhu intay wakhtigu intuu ku dul socdo habeenkii iyo maalinta adduun iyo aakharo eeg musannuhu labi iyo dhadig musannuhu ma sahlanaa cadceed iyo dayax waxaad aragtaaba musannu u badan yahay kolka af carabiga ayaa la gooniya musanaha afafka kale male waxa weeye mufrad iyo musane iyo jamac wixii laba ka badanna ama saddex ha ahaado ama waxaan la tirin karayn ha ahaadee jamc baa la odhanaya culima ismigii daahirkaa imisoo noqday saddexdaa bal ii sheega waa mufrad waa musanaa waa jamac sow intaa maaha ila yareega halkaa welibana mufradku keligii saddex buu ii yahay mufrad tanwiin qaata mufrad munsarifaa la yidhaha elan cashirkana ah inagaga xidhnaan doonee mufrad tanwiin qaata mufrad munsarifaa la mufradan tanwiin qaadan mufradka tanwiin qaata waa magacayga oo kale muxamed mufradka aan tanwiinta qaadanna waa magaca hablaha oo dhan hablaha oo dhan magaca ay kala leeyihiin tanwiin ma qaadato qaalat caaishatun ha odhan haddaba waa looga digaa ahlu xadiidka culimmada xadiidka dhiganaysa waa looga digaa inay yidhaahdeen qaalat caaishatun hadday yidhaahdiinna waxay noqonaysaa tu nooli waxay tidhi tu nooli waxay tidhi oo talo halkay joogtaa taa nooli haddaad tanwiiniso caaishadii noqon maysa xaasaska nebiga ahayd waa sifay noqonaysaa qaalad caaishatun caasha wuu noolaaday ayaa ninka caaish la yidhaha gabadhana caaisha la tu noolibay noqonaysa noqonaysaa waa khaabaa meesha kasoo booday markaa waxaynu uga soconnaa culimo mufradku waa saddex qaybood saddexda mufradka i eega mufrad tanwiin qaata sida muxamadun mufradan tanwiin qaadan sida magaca dumarka oo dhan asmaa lkhamse shanta magacee asmaa lkhamseha la yidhaha ma maqasheen asmaa lkhamseha shanta magacee asmaa lkhamseha la ma maqasheen waa maxay yo maxay yo maxay wa abuuka akhuuka xamuuka xamuuki fuuka duu maalin waa shantaa magac eeg abuuka muna mufrad ahayn hor aabbaha muna qof qura ahayn ya abuuka markaat waa mufradka qayb ka mida weeye mufradku waa saddexdaa qaybood mufrad munsarifa mufrad hayru munsarifa iyo asmaa lkhamsa saddexdaasaa mufrada musanuhu waa halkiisii iigu gee musana xabadiisii afar jamacuna keligiibu afar noqday jamac mudakaru saalim jamac mu'anasu saalim oo dumarkuuna iyo jamcu tagsiiroo rag iyo dumar ka dhexeeya oo laakiin marna tanwiin qaata marna aan tanwiin qaadan jamcu tagsiir munsarifa jamcu tagsiir hayru munsarifa jamcii afar buu ii noqday jamc mudakaru saalim jamc muanasu saalim jamcu tagsiir munsarifa jamcu tagsiir hayru munsarifa afar jamac waar bal ismigii daahirkaa ah eega hadda qaybihiisii waa imisaan marayaa sideed baan marayaa mufradkiioo saddexa jamiciioo afara sideedaa ismibaa xagga asmaada halkan la shari doonaa sideedaa ismi ayaa la sharxi doonaa ficiladana bal haddayla yareega ficil mudaaric baynu haynay sawma ficil mudaaric ficil mudaaric saddex buu u qaybsami inuu yahay saxiixulaakhir saxiixulaakhir waxa saxiixulaakhirka loo yaqaanaa saddexda xarfu cille ma ma xasuusantihiin saddexda xarfu cille alifka iyo wowga iyo ya-da saddexdaa inuuna ku dhammaan saddexda ayuuna ku dhammaanayn marka saxiix la rabo saxiixulaakhir waa alif iyo wow iyo ya inuuna ku dhammaan afcaalulkhamsana yuuna noqonin oo afcaalulkhamsaha maxaa looga jeedaa yuuna ku dhammaanin nuun saddexdaa midkooduu ka horeeyo nuun saddexda xarfu cillo midkooduu ka horreeyo sida yafcaluuna yafcalaani tafcaliina eeg nuun saddexdaa midkooduu ka horreeyana yuuna ku dhammaanin ficilkii mudaaric waa muctal saxiixulaakhir muctalulaakhir oo saddexda xarfu cillo ku dhammaadaa wow sida yadcuu ama ya sida yatii ama alif sida yardaa muctalulaakhir iyo saxiixulaakhir iyo afcaalulkhamsi afcaalulkhamsi waa maxay waa nuun buu ku dhammaadaa saddexda xarfu cillo midkood uu ka horreeyo nuun wow uu ka horreeyo sida yakuluuna ama nuun uu alif ka horreeyo sida yakulaani ama nuun ay ya ka horrayso sida ta'kuliina ficilkii mudaaric imisuu noqday culima ii sheega ficilkii mudaaric saddex buu noqday saxiixulaakhir muctalulaakhir afcaal lhamsa ama amsilatu lhamsa ficilkii mudaarici misuu noqday saddex saw maaha saddexdaa iyo sideeddii ismi daahir iskuu kaygeeya casharkani wuxuu ka hadlayaa waa koob iyo tobanka haddaad doonaysa icraab inaad barato ardayow koob iyo tobankaa unbaad barani koob iyo tobankaa hadduu halku hoos maro sheekh halkan ha dhaafin halkaa ha dhaafin kitaabka naxwaha lagu yidhaahdo halka uu u dhintay waa halkan koob iyo tobankaa qodob ee koob iyo tobankaaba unba icraabkanan kaga warbixin doonaa haddaba bal waxaad ila eegtiin icraabku imisuu uu qaybsamayey bal intaa ila yareega cashirkeennii shalay icraabku imisuu u qaybsamayey afartaasi maxay ahaayeen waa rafco kow waa nasbo laba waa khafda saddex waa jazmu afar jazaakum allah khayr rafcuhu ma ismi buu u gooni ahaa mise ficil buu u gooni ahaa mise waa la wada lahaa rafcaha waa la wada lahaa soo maaha koob iyo tobankan imisaa asmaaa sideed imisaa saddex koob iyo tobankaba haddaba waa la rafcini ilan rafcaha waa ficil iyo ismiba way wada lahaayeene koob iyo tobankanna sideed baa ismiya saddexna waa ficil waa la wada rafcin koob iyo tobankaba koob iyo tobankoo rafcisan baa laynaga rabaa ashirkaasi maalintuu dhammaado koob iyo tobankoo rafcisan baa laynaga rabaa rafcahaasoo lama wada lahayn waka hadaba waynu aragnaa waxa la rafcinaya waa koob iyo tobankaba nasbaha miyaa la wada lahaa saw nasbaha lama wada lahayn koob iyo tobankii imisaas ma ahaa sideed imisaa ficilla ahaa saddex koob iyo tobankaba haddaba waa la nasbini koob iyo tobankaba waa la nasbin doonaa khafduhu yuu u gaar ahaa horta khafduu yu u gaar ahaa asmaada saw ma koob iyo tobanka imisaa ismi ahaa sideed waxa la khafdiyaa af carabiga oo dhan waa sideed sidaa ogow wax la khafdiyo haddaad maqasho cid ka sheekaynaysa kitaabkuu dooni ha noqdee ogow inuu sideed yahay jasmuhu yu u gaar ahaa afcaasha ficiladuna imisay noqdeen waxa la jamiyaa waa imisa ar la jamiyaa waa imisa culimo waa saddex saddex baa la jami wax la jamiye o dhani waa saddex haddaba eeg cashiradaa hordhaca aan kaa siiyey maaha cashiro hadda aynu gaadhnay waa cashirada soo socda waxaan doonayaa muqadimo inaad ka haysato qawiya ood ila socon karto markaan bilaabo baabu macrifati calaamaati alicraab sheekha waa lagu qabsaday kelmaddaa baaba sheekha ajrumiga waa lagu qabsaday kelmaddaa baaba abtirsiintu way kala hoosaysaa aabbaha iyo ilmihiisu way kala hooseeyaan aabbaha iyo ilmihiisu sawma kala hooseeyaan mise way siman yihiin yaa way kala hooseeyaan aabbaha iyo ilmihiisu waxa la og yahay icraabka guud marka baab loo sameeyo icraabka guud ee baabul icraab la yidhaah wixii icraabkaa ka hoos baxa baab lagama dhiga e fasal baa laga dhigaa wixii icraabkaa sii hoos baxa maxaa laga dhigaa ee ka sii dhasha fasal baa laga dhigaa icraabkii guud waxa ka dhashay calaamaatulicraab wax la yidhaha calaamaadkani mayna icraabkii qaybka eh, kasii hoos baxday ahayn ma baab in la yidhaahba mise waa fasal in la yidhaahdo waa fasal in la yidhaahdo sheekha waxa u fiicnayd halkaa baabu macrifati calaamaati licraab uu ka yidhi inuu maxay yidhaah faslun fii macrifati calaamaati waa fasal ka hadlaya calaamaatulicraabka garashadooda ereyga macrifa macrifa ereyga macrifadaa ah iyo ereyga cilmiga ah waa isku macno ayay ragga qaarkood qaateen waa isku mid ragga qaarkoodna way kala duwan yihiin oo midina kulliyaadku ku tacalluqaa midina jusiyaadku ku tacalluqaa waxase la og yahay culimmada shareecadu waxay og yihiin in ilaahay caalim lagu tilmaamo oo cilmiga lagu tilmaamo allah caalim la yidhaah laakiin ilaahay caarif lama yidhaahdee allah caarif miyaad aragteen weligiin ya allah caarif lama yidhaah laakiin maxaa la yidhaahdaa allah caalim baa la yidhaahdaa labadan kelmadood iyagoo macnahoogu isku dhodhow ayaa allahna caalim la yidhaahdaa aan allah caarif la odhanin tala waa maxay cilmiga halkaa ku jira ragga luqawiyiintihii waxay sheegeen qaar ka midihi in haddii carafada aad aragto carafa iyo macrifada haddaad aragto jahli inuu ka horreeyey bay tilmaameen carafa maxaa ka horreeyey waan gartay weeyaanoo garashada waxaa ka horreeyey garasho la'aan baa ka horreysay dee ilaahay ma waxaad odhanaysaa hadduu wax gartay intii horena waxba ma geranayo waa maya eeg macrifada waxay ku sababeeyeen eg jahli baa ka horreeya inta badan laakiin cilmigu wuu ka caamsan yahay dhinaca marka la eego oo hadduu jahli ka horreeyeyna adigaa odhanaya calimtuka haddaan ku gartay hadduuna jahli ka horreyninna waxaad odhanaysaa calim allah oo waxa weeye iyadu saasay u kala duwan tahay waa macrifa iyo cilmi baabu macrifati calaamaad ereyga calaamaada ah waxaa la isticmaalaa calaamaad soo ma haysiin ereyga calaamaad ah waxaa la isticmaalaa shayga aan la arki karaynin ee asdaantiisa la arkayo iminka maalan haddii dariiqan horteenna roob weyni ka do-o ciid iyo dhoobo badanna uu dhigo gaadhi weyni uu maro taayirkaas isagu diisin maayo ciidda oo taayirkii ka muuqan maayo gaadhigiiyoon joogin baynu halkan ka dareernay maxaynu garanaynaa halka aynu maxay mareen gaadhi baa maray baad odhanaysaa oo miyaad arkaysay may maadan arkaynin maxaad aragtay laakiin calaamadiisii baad aragtay calaamad calaamad baad sheekh calaamad baad haysaa baadhiskaaga ma baahna arrinkaa calaamad baynu u haynaa lagu garanayo hadda ma arkayno laakiin haddaba icraabka haddii sidii kuufiga la raaco ilayn kuufigu wuxuu lahaa kelmadda xarafka u dambeeya xarakadiisu doorsoonka ay samayso oo lama arki karaynin miyaa la arki karaya maya soo maahayn calaamadiisaa la arkayo xarakaadka ah calaamaadkani waa xarakaadkii markaa ah. waana madhabkii kuufiga waana madhabkii he kuufiga baabu macrifati calaamaat alicraab icraabkuna waa afartii rafcaha ayuu sheekhu ka bilaabay wuxuu rafcaha u soo horraysiiyey ama rafcaha uu u soo qadimay rafcuhu isaga ayaa ugu muhiimsan baa la yidhaha icraabka waayo cumdaha ayaa la icraabaa cumdaha cumdo waxaa loo yaqaanaa waxa lagama maarmaanka ah sida faacilka oo kale mubtadaha oo kale waxyaabaha naa'ibu faacilka oo kale waxyaabaha hadalka lafdhabarta u ah ayaa la icraabaayo icraabka rafcaha a qaata rafcihii calaamaadna wuu inooga baahan waxyaaba la rafciyana wuu inooga baahan waxa la rafciyaa imisuu noqonaya waxa la rafciyo markaynu doonayno imisuu noqonaya waxaa la rafciyaa koob iyo toban waxaa la rafciyaa mawaadic buu u baahnaanaya waa imise waxaa la rafciyaa koob iyo toban baa la rafciyaa calaamadihiisuna waa afaroo afartaasaa loo qaybini markaa koobiyo iyo tobanka iyo iyaga lirafci rafcihii ayuu u sugnaaday arbacu calaamaatin afar calaamadood afar calaamadood ayuu rafcuhu leeyahay addamatu waa damo oo godaal ah walwaawu waawow oo damo damo weynaatay ah alwowgu muuna damo yaroo weynaatay ahayn bal hadda kitaabkeenna eega addamatu ma haysa addamatu tada maxaa saaran addamatu ta'daa yar maxaa saaran godaal saw ma aha godaalku muuna wow yar ahayn bal u fiirso arwaa wow yar saw maaha waa uu soo koraya saw maaha wowga laftiisaaba damo bal wowgana eeg hadda waa kuwan wal waaweysa saaranba eh. waa damo yar iyo damo weynun weeyi sidaa darteed haddii aabbaha la waayo ilmihiisaa xilkiisa ku wareega xilliga damada la waayo wowgaa xilkii damada qabsanaya ila waa isdhaleen be waad aragtaaye walalifu iyo alifka alifku xilkan xagguu ka soo galay alifku markii dam ilan damaha asal ahaa damihii haddii la waayey dee wowgii oo ay isdhaleen ayaa ku wareegay xilkii alifku xagguu ka soo galay wuxuu ka soo galay alifku wuxuu yidhi wowgaan walaallo ahay wowga haddii wowga la waayo wowgaanaa walaallo ah buu yidhi oo ma ku walaaloobeen talow xarfu cila laysku yidhaah maxaa laysku yidhaahdaa wowga iyo alifka xarfu cila laysku yidhahdaa waa walaalo wa nuunu iyo nuun nuunkani xagguu ka yimid isagu nuunkani sideed iyo toban dhinac ayuu xurufulcilaha ka shabahaa nuunku maxaynu nidhi xurufulcilaha muxuu ka shabahaa sideed iyo toban weji oo nuunku uu xurufulcilaha ka shabaho ayaa jira sidaa darteed marka ficil mudaaric ha la bilaabo oo ha la sameeyo la yidhaah maxaa ficilka mudaaric lagu bilowdaa yasaw laguma bilowdo oo maxaa la yidhaahdaa yakulu ali ama hamse saw laguma bilowdo oo maxaa la yidhaahdaa aakulu eeg tasaw laguma bilow war ta'dani wow ka timid taqwa taqwa ma arkaysaa taqwa kelmadda taqwa ta'daa ficilkeega ma garanaysiin taqwa sawta uguma horayso waqaa buu ficilku ahaa waqaa waqaa yaqii wiqaaya wiqaaya aad garanaysid wiqaaya soo wow uguma horeeyo wowgii maxaa loo bedelay taqwa markaan leeyahay ta baa loo bedelay tadan mudaarica ku jirte takulu markaad leeda tadani tadani wowbay ka timid aii waa laysku bedelaayo ma kala fogaa kolka xarfucilihii yadii waad haysaa oo alifkii waad haysaa oo wowgii waad haysaa xarfucili miyaadan haynin ka afraad maxaa laga dhigay xurufanaytidii nuun miyaadan arkayn nuunkan inuu meel kasta xurufucillaha la socdo halka markii ficilka mudaaric lalahaa xarafyada lagu bilaabanayo nuun baa ku jiray oo nakulu baa lalahaa xuruufulcillaha markii la qaatay nuun baa lagu daray haddana markii dambe rafcaha calaamadihiisa la sheegayey ee xuruufulcillihii wowgii alifkii la qaatay maxaa lagu darsaday nuun damaduna asal bay ahayd lirafci rafcihii ayuu u sugnaaday arbacu calaamaatin afar calaamadood rafcuhu afar calaamo ayu leeyahay addamatu waa damo waa kow walwaawu waa wow waa laba walalifu waa alif waa saddex nun waa nun waa afar imise ayuu culima rafcihii yeeshay calaamadaha afar calaamadood ayuu rafcihii yeeshay afar calaamadood ayuu rafcihii yeeshay mawaadicdiisuna imisay ahayd koob iyo toban koob iyo tobanka iyo toddobadaasa iyo afartaasa la ysku qaybini damadan ma haysaa damadan ku hoos qoro toddoba meelood bay degtaaye damadaasi toddobay degtaa koob iyo tobankii damadaasi toddobay ka degi oo toddoba meelood bay qaadan damadu toddobay degi wowguna labuu degi wowga ma haysaa laba meelood ayuu wowgu degi alifkuna meel qura ayuu degi nuunkuna meel qura ayuu degi inay ga dhan yihiin baanu malayn koob iyo tobankii dammadu imisay degaysaa baynu nidhi toddobay dammadu degi wowguna imisuu degayaa laba ayuu degi sagaal ma haysaa alifku muxuu degi meel qura toban ma haysaa nuunku muxuu degayaa meel qura koob iyo toban waxaan u malaynayaa culimo koob iyo toban meelood inay afartii qaateen damada laakiin ugu xoog badatay toddobay qaadatay sidaa ay u kala qaadanayaan baynu halkan u er-, arki doonaa fa ama dammatu dammadii fa takuunu waxay ahaan calaamatan calaamay ahaan lirafci rafcaha iyo rafcaha ayay u ahaan fii arbacati mawaadica afar meelood dammadu imisay degaysaa buu yidhi afar meelood ayay dammadu degaysaa buu yidhi afar meelood ayay dammadu degaysaa anna imisaan kuugu hoos qoray markii dhoweyd toddoba meelood baan anna kuugu qoray adigaa gartayada geli annagiyo sheekha inay toddoba meelood tahay iyo inay afar meelood tahay adigaa xagga dambe garta ku arki doono insha allah bal sheekha afartiisa aynu aragno afarta meelood ee dammada aan aragno waa filismi lmufradi ismiga mufradka ah waa filismi ismigii dhexdiisa almufradi ee mufradka ismiga mufradka ah sawkow maaha ismi mufrada haddii lagu yidhaa rafci damo waxaan ahaynoo degaysaa ma jirto jaaa muxamadun ama jaaa axmedu wa jamcu tagsiiri iyo jamcu tagsiirkii jamcu tagsiirka haddaad aragto waa jamc aynu arki doonno jamacan jamcu tagsiirka ah waa jamacaynu arki doonno insha allah haddaba jamcu tagsiirka waxaad ogaataa isagana keliya waxa degayaa waa dama uun jaaa rijaalun jaaa rijaalun iyo jaaa alculamaau labaduba waa jamcu tagsiiruno damaa degaysaa waa laba wa jamci lmu'anath asaalim jamac oo jamaca dumarka ku dhaca ah dumarka ku dhaca ee saalimkaa ah, ah isna damo waxaan ahayn oo degaysaa ma jirto jaa'at ilbanaatu jaa'at ilbanaatu waalficli lmudaarici iyo ficil mudaaric alladii kaasoo lam yatasil uuna la xidhiidhsan biaakhirihi aakhirkiisa shay-un shayna uuna la xidhiidhsan ficil mudaaricoo waxba uuna la xidhiidhsan waxaa diidayaa wow nuun ka horeeya wow iyo nuun inay isku xigaan ama wow inuu la xidhiidsado ama alif ama ya oo kale waaw ljamaaca alifulinayn yaau muanasat lmukhaadaba saddexdaasaa la diidaya culima sheekhu imisuu damadii inoo sheegay inay degtay afar anna imisaan sheegay toddoba isma diidanin annaga iyo sheekhu annaga iyo sheekhu isma diidanin hamoodin inaan isdiidannahay tusaalaha ardayda aan jecelahay inaan siiyaa waxa weeye hadduu haddan nin ka soo galo albaabkan uu yidhaahdo dibadda waxaan ku soo maray afar shay oo tidhaahdiin warbal afartan noo sheeg wuxuu yidhi waxaan ku soo maray geel iyo lo iyo adi iyo dameer imisuu inoo sheegay afar anoo ka dambeeyun baan idin idhi toddobaan ku soo maray halkan dibadda noo sheeg baad tidhaahdeen toddobadii waxaan idin idhi awr iyo halo ido iyo riyo saco iyo dibi imisaan marayaa dameer sheekh toddobada anna toddobaan sheegay isna afar buu sheegay maxaan ku kala duwannahay horta maxaan ku kala duwannahay waan faahfaahiyey halkii uu ari ka yidhi maxaan ka idhi anigu idayo riyo halkii uu lo ka yidhina maxaan ka idhi anigu saca iyo dibi halkii uu geel ka yidhina maxaan ka idhi hala iyo awr haddaba waxaa jiraa anigu saddex qodob oon ku kala qaaday ayuu sheekhu mid mid ka dhigay bal eeg hadda markuu filismi mufrad ina yidhi waa kow halkaa maxaynu haynaa filismi mufrad ismiga mufradkii waa kow sow ma aha ismigaa mufradkii labuu noqonayaa markaa inuu munsarif yahay mid tanwiin qaata ka tanwiinta qaata raggan caadiga ah wey magacyadooda iyo inuu kayru munsarif yahay midan tanwiin qaadan waa magac kastoo dumarku ay leeyihiin oo welibana ay kala leeyihiin kay wada leeyihiin maaha imra'atun sow dumarku ma wadale imra'atun dumarku ma wada leeyihiin tanwiin way qaadanaysaa ilin way wada leeyihiine ukhtun sow ma wadale tanwiin way qaadanaysaa ilin way wada leeyihiine waxaa laynaga rabaa magaca ay dumarku kala leeyihiin baa laynaga rabaa sida faaduma caaisha saynab sucaad sumaya maryam eeg magacyadaa ay kala leeyihiin tanwiinta ma qaataan magacyada ajamiguna tanwiinta ma qaato somalilan ah, waxaad eegtaa inta magaalee ku taalla bal hadda eeg ka bilow ma tanwiinin kartid berbera hargeysa borco boorama gebile waduun adigu ma tanwiinin kartid meheradaheenna magaalada ku yaalla aad waa magacyo eh meheradaheenna nimayna magacyo ahayn waa magac ma tanwiinin kartid magac meherad kasta soomaaliya ragga ninka deeq la yidhahay ninka dheeg la yidhahay ninka colaad la ninka geedi la yidhaha iyo mataqaanaa raggaaso dhan tanwiinta ma qaataan hay isku tanwiininin waayo waa magac dee aan carabi ahayn oan carab sal ku iska cajamiya magacyada noocaasoo kale ah tanwiinta ma qaataan magaca dumarku ay kala leeyihiin tanwiinta ma qaato waa mufrad munsarifa iyo mufrad hayru munsarifa la kala yidhaha mufrad munsarifa waa magacyadeenu siday u badan yihiin tanwiin baynu qaadanaynaa hayru munsarifkuna waa magaca dumarada iyo magaalooyinkan aan carabtu ayna bixinin ama magacyadan ayna carabtu bixinin oo kaleba mufradkii waa laba hadaba ma fahanteen labadaa mufradku uu noqday muxuu noqday munsarif iyo ayru munari munari waa maxay manihiisu munari waa munawan waa ka la tamwiininayo hayru munarifna waa ka aan la tamwiininayn halkaa isagu mid buu inooga dhigay anna labaan kaaga dhigay maxaa igu kalifay talow inaan laba ka dhigo mufradkan naxwaha ragga qaar baa jira saddex boqol oo qaybood gaadhsiiya mufradkoo qura inagu labaynu ka dhignay sow ma aha ragga qaar baa saddex boqol sheekh gaadhsiiya laakiin waxaa la eegaa cilmiga markahaygawaxa hadda labadaa qasab inagaga dhigaya marka khafdo la gaadho ayay icraabtoodu kala baydhi khafdo marka la gaaro icraabtu way kala baydhi oo midna fatxaa lagu khafdin midna kasraa lagu khafdin maxaa qasaba ardayga in la sii baro mufradku inuu laba yahay mufrad munarifa iyo mufrad hayru munarifa halkaa laba inooga soo baxay sheekhuna kowgu ka dhigay wa jamcu tagsiir jamcu tagsiirka horta jamcu taksiir maxaa la yidhaha waa jamaca la jejebiyey jamac waa wixii saddex iyo wax ka badan ku tusaa tagsiirna waa la jebiyey talow haddii jamacan la jebiyey dhakhtarkee kabaya jamaca horta markuu jaba yaa kabaa ka jabaa ma dhabarku ka jabaa ma misigtu ka jabaa maxaan u malaynaynaa jamacu ka jabaa culimo haddaad ereygan jabka la sheegaya aad maqasho jamac baa jabay haddaad maqasho jamac baa jabay oo jamcu tagsiir haddaad maqasho jabkan jamaca lagu sheegayaa waa saddex dhinac oo qura jabka jamaca ku dhaca waa saddex dhinac oo qura waa in jamaca xarakadiisa la bedelo mufradka in xarakadiisa la bedelo xaraka bedelkaasaa jab loo yaqaanaa in xarakadii mufradka la bedelo asadun waa maxay asadun asadun waa maxay libaax jamac markaan ka dhigayo usdun bay carabtu yidhahdeen usdun usdun asadun oo libaaxa marka jamac laga dhigayo maxay yidhaahdeen usdun bay libaaxyada badan yidhahdeen usdun haddaba asadun iyo usdun markaynu eegno asadun iyo usdun labadaa erayso iskuma dhawa asadun iyo usdun mayla socotiin hadda asadun iyo usdun ereygaa usdun ah jamac buu noqdaye welibana waa tagsiira tagsiirnimada laynoo sheegaya xarakada mufradka la bedelay wey xarafka koobaad fadxu sitay asadun markay ahayd hadda markii jamac laga dhigayna usdun baa la waa la goday tagsiirka laguu sheegay iyo jabka lagu sheegayaa waa xarakada mufradka la bedelay ma haysa xaraka la bedelay ka labaad waa xaraf laga jaro xaraf laga jaro haddii mufradka xaraf laga jaro ka jaridaa xarafka laga jaray ayaa tagsiirka lagu sheegayaa xarafka jaridaa tagsiira tukhamatun oo daacaquruna tukhamatun waa daacaqurun marka daacaqurunka daacaqurun waa la garanayaa soo maaha daacaqurun waa la garanaya soo maaha calooshu markay khalkhasho waxaa jira eg tukhamatun oo daacaqurun ah maxaa la odhanayaa marka jamac in laga dhigo la doonayo tada un baa la xadfayaa maxaan dhahayaa markaa tukhamun baan odhanayaa tukamun hadda waa daaca quruma jamac bay noqonaysaa markaa tagsiir awelibana tagsiirnimadii me culima awey ah tagsiirnimadii haddaba tukamun markaan idhaa waa xadaf baa yimid meesha xadafkaa yimid baa tagsiirka lagu sheegayaa ayuu yahay mas'alada saddexaad waa ziyaado qura haddii la keeno sinwun oo laan ah amaa nooca sinwun waa laan ama nooc weeyi sinwo sinwunoo laan ah ama nooca ah, maxaynu odhani marka jamac laga dhigaya maxaynu odhan sinwaan baynu odhan laamo badan ama noocyo badan maxay noqotay tagsiir bay noqotay jamacaasi waa taksiir tagsiirnimaduna waa xaggee markaan sinwaan idhaahdo tagsiirnimadu waa xagee oo waa maxay tagsiirnimadu waa ziyaadada tagsiirka lagu sheegaya waa ziyaada haddaba markaad jamcu tagsiir maqasho jamacani waa saddex iyo wax ka badan buu ku tusayaa tagsiirnimadu waa maxay hadaba waa saddex mid ahaan in xarake la bedelay ay tahay in xaraf la jaray ay tahay in xaraf la ziyaadiyey ay tahay saddexdaasaa tagsiirka loo yaqaana iyagaasoo la isku dardarana nambar kala ka soo baxa filismi mufrad labaynu u qaybinay ismi mufradoo tanwiin qaata iyo ismi mufradoon tanwiin qaadan waa laba wa jamci tagsiir jamcu tagsiirkana labaynu u qaybinay jamcu tagsiir tanwiin qaata sida rijaalun iyo jamcu tagsiiran tanwiin qaadan sida masaajidda masaajidda weligeed tanwiin ma qaadato masaajidda macaahidda madarisa magacyadaa shanta xaraf ka kooban shanta xaraf ee ka bartanku uu alifka yahay ka bartanka ayaa alif ah laba alifka ka horreeya labana way ka dambeeyaan ma qaataan tanwiin haddaan idhaahdo masaajidda ama aan idhaahdo madarisa ama aan idhaahdo macaahidda ama aan idhaahdo madaafica ama aan idhaahdo shawaarica ama aan idhaahdo qanaabila ama aan idhaahdo dee sawaaxila wixii lamidkaa tanwiin ma qaataan waa shan xaraf oo ka bartanku alif yahay jamcu tagsiirkii labu inoo noqday munari iyo ayru munari imisaad iga haysiin culimo imisaad iga haysiin aarba mufradkiioo labaa iyo jamcu tagsiirkiioo labaa afar baad iga haysaa sheekha tiradiisiina imisaad haysiin sheekha tiradiisiin labaad haysiin isagu mufradka halunbuu ka dhigay jamcu tasiirkana halkalunbuu ka dhigay labaad haysiin inaga tiradeenana imisaad hadda iga haysa afar baad iga haysaa jamac muanau saalim waanu ka midaysannaho waa halkaa uun jamac muanau salim waa maxay baynu nidhi isagu waa halkaasuun waa dameerkii oo kale tusaalihii aan sheegaynay dameerka isagu kamaanaan midaysnayn laakiin geela kamaanaan midaysnaynoo dee isna halbu geel buu yidhi anna labaanu kala qaadayay loda kamaanaan midaysnayn adhiga kamaanaan midaysnayn dameerka laakiin waan ka midaysnayn soaynkaa maaha jamac muhanasu saalim waa jamac muhanas saalimun waalficl lmudaaric ficil mudaaric alladii kaasoo lam yatasil biaakhirihi shayun xagga dambe una waxba kala xidhiidhsan ficil mudaaric markuu yidhi isagaa agtiisa sheekha waa xabad anna labaan u kala qaadayaayo saxiixulaakhir iyo muctalulaakhir iiga dhig baan ku leeyahay saxiixulaakhir iyo muctalulaakhir iiga dhig toddobadaydii way dhan yihiin ismiga mufradkaa labaan ka dhigay munsarif iyo hayru munsarif laba jamcu tagsiirkana labaan ka dhigay munsarif iyo hayru munsarif afar mayga haysaa ficilkan mudaaricna labaan ka dhigay saxiixulaakhir iyo muctalulaakhir lix mayga haysaa jamac muanaf saalimna waanu ka midaysnayn waa xabadda toddobaad toddobadaa ayay damadu degtaa haddaba culima waxaad eegtaa ficilka mudaaric sheekhu qayd buu sii raaciyey wuxuu yidhi walficli mudaaric ficil mudaaric alladii kaasoo lam yatasil biaakhirihi xagga dambe uuna kala xidhiidhsanin shayun shayna waa ficil mudaaricoo xagga dambe uuna shayna kala xidhiidhsan shaygaa la diidan yahay waa maxay talow ficilka mudaaricee shay lama xidhiidhsan laleeyahay waa maxay shaygaa la diidan yahay waxa weeye culima shaygaasi wax icraabkiisa rara oo xarakada ka rara oo xuruufu rara waa waawuljamaaco iyo alifulinayn iyo ya-u manafat lmukhaadaba yakulu hadduu yahay wow iyo nuun ha kusii darin oo maxay ha odhan yakuluuna haddii uu maama alif iyo nuun ha kusii darin oo maxay ha odhan yakulaani ama ya iyo nuun ha ku darin oo maxay ha odhan ta'kuliina eeg wax icraabkiisa naqliya oo xarakanimo intuu ka naqliyo xarafnimo u naqliya xarafnimo u naqliya waa afcaalu khamse yuuna noqoni waawiljamaaca alif linain yaa umanasat lmukhaadaba ha laga ilaaliyo iyo wax binihiisa wax binihiisa waajibiya binihiisa maxaa waajibiya oo mebni ka dhiga binaha waxa waajibiya laba nuunood nuunu tawkiid iyo iyo nuunu niswo labadana ha ka badbaado ficilka mudaaric waxba lama xidhiidhsan marka lagu leeyahay wax binaha waajibiya ayaa la diidan yahay oo nuunu tawkiid iyo nuunu niswo ah ama icraabka naqliyo oo hubuutunuun u naqliya hadduu afcaalu khamse noqda ila hubuutunuun baa lagu rafcinayaae eh? damannimadii ka guurayaaye eh? fa ama dammatu dammadu fatakunu waxay ahaan calaamatan calaamo ayay ahaan lirafci rafcaha ayay u ahaan fii arbacati mawaadica afar meelood dhexdooda ayay ugu ahaan filismi lmufradi ismi mufrada dhexdiisay ugu ahaan wa jamci tagsiiri jamcu tagsiirka dhexdiisay ugu ahaan wa jamci lmu'anas asaalim jamac mu'anasu saalim dhexdiisay ugu ahaan waalficli lmudaarici ficil mudaaric ugu ahaan alladii ficilka oo lam yatasil biaakhirihi xagga dambe uuna kala xidhiidhsanin shayun shayna toddobadii dambada waad iga haysaa wowgu imisuu qaadanayay intaanan wowga intiisa gaadhin laba qodob ogow af carabiga waxaad ku arki doontaa dammun iyo dammatun maxaynu arki doonnaa baanku idhi dammun iyo dammatun maxay kala yihiin haddaba iyo dammatun inta badan waxaa loo kala yaqaana alqaabu lcraab iyo alqaabu lbina maxaa loo kala yaqaanaa alqaabu lcraab iyo alqaabu lbina baa loo kala yaqaana alqaabu lcraab iyo alqaabu lbina waxay kale yihiin alqaabu lcraab iyo alqaabu lbina markaan ka hadlayno alqaabu lcraab iyo alqaabu lbina waxay kale yihiin alqaabu lcraab iyo alqaabu lbina markaan doonayno haddii damatun la yidhahdo ta'da lagu daro inta badan waa tan icraabka waa toddobadaa meelood markay joogto waa marka rafcaha ay tahay toddobadaa meeloodoo qura ayaa damatun la yidhaha sida caadiga ah haddii damun bilaata aad aragto iyadoo ana waa toddobadaa waxa aan ahayn markay ku jirto xayu haddaba ka sheekeeya culima xayu xayu se uma godna xarafkeega u dambeeya ma dammatunba oo ta baan ku dara mise waa dammun oo waa bilaata maxay noqonaysaa ma ta baan ku daraayo damatun baan idhaa mise dammun baan idhaa waa waa damun bilaata wey waayo kelimada xayu ihi toddobadan qodobayna midkood ahayn toddobadan midna ma xayu maaha ismi mufrado munsaria mana aha ismi mufrado ayru munsarifa labadii jamcu tagsiir maaha labadii jamc muanusaalim maaha jamc muanusaalim xabadiisii maaha labadii ficil mudaaricna maaha xayu damadiisu waa damune damatunba maaha muxamedun miimka koobaad muxuu xarakaysan yahay muxamedun miimka koobaad ee muxamedun muxuu xarakaysan yahay ma damatun ba mise waa damun mataa baan ku daraa mise waan ka daayaa waan ka daynayaa waayo tatada lagu mufrad munsarifa wuu yahaye mufradka munsarifka atiisu ah, xarafka u dambaysa inay gashaa shardiyadee waata icraabka inay tahay icraabkuna ee mufradka xarafka u dambeeya xarakadiisu ahaan jiro xarafka hore hadday gasho ama ka dhexe haday gasho sheekh ka daaya taada ha ku darina oo damatun ha odhanina damun uun markaa alqaabu lbina iyo alqaabu licraab wax la kala yidhaa ayaa jira insha allahu tacaala cashirkeennu maanta waxaan filayaa barta ayuu inoogu egaan doonaa halkaa ha inoogu joogo wallahu subxaanahu wa tacaala alaa aclam su-aalihii ayaa inoo furan inta dambe shan minid baynu doonaynay